بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا, اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن الغشيري نيسابوري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى fii baabi nahyi can lubsi arajuli thawba almucasfar wuxuu ku saabsan yahay annahyi nahyi iyo reebiddii layska reebay can lubsi arajuli reebiddii la nahiyey oo la reebay can lubsi arajuli ninka inuu xidho athawba marada almucasfar cusfirka la mariyey la rinjiyeeyey rinjiga zacfaraanka iyo waxyaalaha noocaas oo kale ah lagu rinjiyeeyey kaasa waxaa ladhaha almucasfar zacfaraanka iyo midabada marada lali ay laliin baxdo la baxdo gaar ahaan midabada guduudan iyo zacfaraanka iyo huruudka iyo midabada noocaas oo kale ah nahyigaasi ma mudlaq baa mise waa muqayad ayaa la isku hayaa qaar waxay dhaheen waa muطlaq lafdiga xadiidkaay qabsadeen kuwana waxay yidhaahdeen muqayad weeyaan oo waxaa lagu qaydayaa qofka muxrimka ah ama xaj ama cumro ku jiro ayaa loola jeedaa oo la diidan yahay walaa yalbisu shay'an masahu zacfaraanu oo waras walaa yalbisu shayan masahu zacfaraanu oo waras markii laga hadlaayay maxduuraat ulixraam waxaa xaajiga ama muctamirka ka xaaraanta ah waxaa ka mid ah wax zacfaraan iyo huruudiya la mariyey oo diibka iyo waxaas loola jeedo maxaa yeelay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam kama fi الصaxiixayn min xadiidi ibni cumara wuxuu leeyahay ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam yasbaqu bisufra nabigaan arkay oo sibqigaasi sufrada ah ee jaallaha ah ismarinaya ama maryihiisa marsanaya qaar culimmada ka mida waxay leeyihiin waxaa la diidan yahay waa isbaaq oo sibqi thawbi bacda nasji maradii in la xamuuradeeyo oo la riijiyeeyo markii la dhabo kadib markii la dhabo maradii la hagaajiyo oo la tolo kadib nasji lagu sameeyo riinjiga in la geliyo way mid la diidan yahay ama riwaayooyinka ogolaanaya waa in duntii la soo riinjiyeeyo kadib deena la tolo oo la hagaajiyo o la warshadeeyo markaa inta badan ma laynbaxdo marka sababta cilladana waxaa dhici karta inay tahay bacda riwaayaatna laga fahmayaa waa dharka ama midabada ama waxyaalaha haweenku ay ismariyaan ay xidhaan waayo marka mushaabahatu rijaali linisa baa ka imaanaysa in raggu haweenku shabahaan nahyi iyo carad baana ka soo aroortay inuu ninku haweenayda shabaho haweenaydu ninku ay shabahdo arrimahaasa waa culimmadu ka hadlaan <clears throat> قال xdثna محمد بن المثنى العنزي أbو موسى الزمن قال xdثna معاaذ بن هiشام الدستواي قال xdثna أbي هiشام بن أبي يوسف الدستواي سنبر عن يحيى بن سعيد الأنساري قال xdثna محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم بن حارث أن ابن معدان أخبره أن جبير بن نفير أخبره أن cبدالله بن cمر بن الcاaص radia allaahu canhuma ahbarahu jubayr buu u waramay qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bnu camar ra'aa rasuul llaahi sala allahu calayh waaalih wasalam nabigaa wuxuu igu arkay calaya korkayga fawbayni laba maro oo mucasfarayn oo cusfur iyo riinji la mariyey faqaala ina haadihi min hiyaabi alkufaar riwaayadan sidaa caddaysay waa tashbiih kale weeyaan gaaraduu shabbahay ummuka amaradkana way noo imaan doonta ina haadihi min hiyaabi alkufaar dharka gaalada ay xidhaan waaye oo xilligaasi ay isticmaali jireen oo xidhan jireen wixii marka kucaan gaalada ah ama uniform iyo u ah labis u ah iyo zayi inaan la shabahin weeyaan falaa talbasaha xidhanin buu nabigu calayh salaatu wasalaam yidhi qaala waxadaanaa zuhayr bnu xarbi abu khaydama qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa hishaam ibnu mucaad hishaam ibnu yuusuf ibn abi yuusuf adistiwaayi xadaثna abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna wakiic ibn اljarax can caliy bn mubaarakin kilaahuma can yaxya bn abi kaiir kaas weya yaxya bn abi kaiir bihada isnaad waa kaa soo maray ibnu saciid aan lahayn sax maaha yaxya bn abi kaiir alyamani bihada اlisnaadi waqaala can khaalid bn macdaan waxaan soo marray fi kitaabi الsalaaة maquula khaalida liyaxya bn abi kaiir اlyamani oo ay tahay mar walbaba daalibulcilmigu inuu soo qaato oo u istishhaadsado kuna camal falo muxuu yidhi imaam muslim raximah اllah markii sifatu salaati الnebi in badan uu ka soo sheekeeyey muxuu yidhi laa yustadaacu اlcilm biraaxati اljismi cilmi laguma helo jismi loo raaxeeyey jidh loo raaxeeyey cilmi laguma helo dacuu hadihi اlmaquula alkhaalida fii xusbaanikum kelimada ayadaa waa inaan maskaxda gelinaa daalibulcilm ma rabtaa inaad guulaysato ma rabtaa inaad najaxdo dadaal samee ijtihaad alikhlaas walijtihaad walsabr walmuwaadaba arrimahaas arrimaha laga raba ardayga laga raba wey suu u noqdo qof naajix oo guulaystay uu noqdo cilmi laguma gaaro buu yidhi jismi loo raaxeeyo waa sida innaga hadda aan iska nahay wax yaroo kuleela iyo wax yaroo daala iyo wax yaroo fadhi iyo inaan masaa'ishii dib u baxsinno raadino raadinno dhibkanahaystay ka mid tahay dhibkanahaystay marka dadaalka aan isnoolayna wey saa wey macnaha bhada اlisnaad waqaala can khaalid bn macdaan xadaana daawuud ibnu rushaydin qaala xadaana cumar bn ayuub almawsili qaala xadaana ibraahim bnu naaficin can sulaymaan alaxwal can daawuus bn kaysaan alyamaani can cabdillaahi ibnu camar ibnu caas asahmi qaala wuxuu yihi ra'a nabiyu nabiga calayh salaam baa igu arkay calaya hawbayni mucasfarayn laba maro oo riinji leh oo la xamuuradeeyo cusfurka iyo midabka zacfaraanka la geliyey faqaala nabigu wuxuu yidhi aumuk ummuk ma hooyadaabaa amaradka ku amartay bi haada dharka noocana ah inaad xidhato hooyadaa miyaa ku amartay halkaa waxay ka qaateen inay tahay min hiyaabi innisaa zayiga haweenka ay xidhaan inuu raggu xidhana muslimiinta laguma yaqaana gaalada ayaa xidhata marka raggooda amaa haweenkeenna way xidhan karaan marka ma hooyadaabaa ku amartay buu yidhi waa noocoo zajri ah iyo canaan ah canaan baa la socotaa oo inkaarulmunkar munkarka markii qofka marka hore wax loo sheego oo la baro kadib hadduu masalada ayadaa ku tacafuro oo ku dhaco ogow inkaar ah ayaa lala imaanayaa waa layar canaanan karaa war baa ku amartay qultu waxaan idhi buu yidhi aqsiluhaa miyaan dhaqaa ma maydhaa qaala bal axriqhaa maya gub buu yidhi nabiga calayh isalaatu wasalaam wa hada ta'kiidun fi tankiil adkayn la adkeynayo weeyaan ciqaabtii iyo tacsiirtii baa lagu sii adkeenaya lagu sii adkeenayaa bal ariquhumaa gub maryahan gubitaanka markaa way soo aroortay riwaayaad kaleba in qofka lagu tacsiiro biitlaafi maalihi xoolihiisa in maaragtay la qaribo oo la gubo oo mararka qaar eh, sida xadiidka qaalka qofka qaalka ee haniimada iyadoon la qaybinin qayb qaxada qofka asagaa ah bacdi riwayad waa ku soo aroortay kana ka mida nabiga hamigii uu hamiyey qoladii salaada ka daaday inuu guryahooda ku gubo sala allahu calayh wasalam uu hamiyey marka haddii loo arko tacsiir mararka qaar qofka waxyaalaha uu ku xanuunsanayo ee uu si fiican ooga hadhaayo xumaanta oga hadhibaa yay tacsiirtu la socotaa maa yaraahu alqaadi wey hadba wixii loo arko dad baa xagga dhaqaalaha iyo maalku ay xanuujisaa oo haddii xagga dhaqaalaha la feeno feen la saaro la tacsiiro oo ganaax dhaqaale la saaro xanuun dareemaya oo arrimihaas iska ilaalin hadda kadib qaarna jidhkooda iyo in ayaga la taabto oo la edbiyo qaar hadalkaaba u daran iyo canaanta wax walba ooga daran qaar xabsiga iyo sijniga iyo xidhitaanka wax walba ka oga daran oo xanuujiya marka hadba maa yaraahu alqaadi wey xadaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naafic can ibraahiim ibni cabdillaahi bni xunayn can abihi aabihiis oo cabdullaahi bnu xunayna can caliyi bn abi aalibin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam nahaa wuxuu reebay can lubsi اlqasiy dharka qisiga la yidhaahdo ee xariirta ah almucasfar oo haddana la xamuuladooyo la rinjiyeeyey wa can takhatumi dahabi dahab in fargashi laga samaysto raggii baa laga hadlayaa inuu ninkii fargashi dahaba xidho waxyaalaha haweenka u gaarka ka mid yahay dahabka dahabka haweenka ayay khaas ku tahay inuu ninkii farka fargashi dahaba soo xidho ama isagaba uu leeyahay ama mid mxuu cashiiqadiisa oo uu jeclaaday oo waan iscaashaqnay fulaani waxyaalahan hadda xumaanta ee haweenku raggu ay sameeyaanee gaalada lagu shabaho in maarata waan iscaashaqnay la yihahdo fargashiga iyo faraantiga laisku siibo oo dalaala inuu maxabadooda iyo jeceelkooda meesha u fiicneed ay marayso waxaasoo dhan ba waxaa dhacanka kale la socda lacanad baa la socota lacanad baa la socota oo nabiga calayh salaam uu lacanaday almutashabbihiina min alrijaali biاnnisa wاlmutashabbihaatu min annisa'i biاlrijaal kuwa raggii haweenka isku okaysiiya ee maxuuha xidhnaha iyo ismarmariya ama dahabka haweenka xidha ama silsiladaha haweenka xidha ama sida haweenka dhagaha duulashada kullu haulaai malcuunun malcuunuuna calaa lisaani muxamed sala allahu caleh wasalam carabka nabigaa lacnada loo soo mariyey xag alla ka timid naxariista ale fogeeyo yo calaa lisaani rasuulillahi loo soo mariyey sala allah aleh ali wasalam wa can qira'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisana waa la nahiyey nabigu waa reebay fi rukuuc rukuucda gudaheeda quraanka lagu akhriyo isagoo qofka rukuucsan sujuudan waa soo aroortay labadaba lama ogolo meelaha qur-aanka lagu akhriya kuma jiraan qur-aanka ood garanaysa fadligiisa iyo fadiiladiisa iyo ajirkiisa iyo xasanada laga helaayo halkii xaraf toban ajir laga helaayo laakiin boosaska qaar laguma akhrin karo laguma akhrin karo mutlaq ma aha waxaa weeyaan waxaa laga reebaa oo mustatnaa in rukuuc iyo sujuud haddaad ku jirto adkaar bay leedahay ma'huura oo nabigeenna laga soo arooriyay calayhi salaatu wasalaam oo rukuucda sujuuda lagu akhriyo allahuma qofka markuu sujuudsan yahay oo nabiga calayh salaam uu yidhi faakiruu fiihi ducaa ducada badiya haddii adducaa alma'huura fi lqur'aan ducada qur'aan ku soo aroortay rabbana aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana sujuuda ku akhriso adoo duca oola jeedo dhib ma leh laakiin aayada qur'aana inaad akhriso oo aad aayadihii qur'aankaa ah iyo faataxadii iyo aayatulkursi iyo sujuuddii rukuucaad ku akhriso kuwa ayaga nahyi baa ku soo lama ogolo qaala waxadaanii xarmala binu yaxya tujayn akhbarana ibn wahbin cabdullahi bn wahb اlmisri akhbarana yunas bn yaziid اlayli can ibni shihaab الzuhri xadaanii ibrahim bn cabdillahi bn xunayn ana abahu xadaثa anahu samica caliya bn abi aalibin yaquul nahaanii nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu iga reebay can ilqira'ati akhrin wa ana raakicu anuu rukuucsan aan qur'aan akhriyo wa can lubsi dahabi wlmucasfar dahabka iyo dharka cusfurka iyo zacfaraanka la mariy xidhashadooda wuu iga reebay nabiga alayh isalaatu wasalaam qaala xadaana cabd bnu xumaydin xadaana cabdالrazaq ibn hamaam asancaani akhbarana macmar bn rashid can الzuhriy maxamed bn muslim can ibrahim bn cabdillahi bn xunayn can abiyi cabdullahi bn xunayn can caliy bn abi aalibin qaal nahaanii rasuulu اllah nabigaa iga reebay ikhtisaasna ma keento inuu nabiga saxaabi la hadlo macnaheeda wax ilaa la helo wax khusuusiye ah inuu isaga ku gaar yahay aday kugu gaar tahay in la hela mooyeene hadalka nabiga calayh salaam waa caamun lahu waligayrihi min ummatihi ummadoo dhan bay caam u tahay nahanii rasuulullah nabiga alay slam baa wuxuu ga reeb can itakhatumi bidahabi <clears throat> dahab inaan fargashi ka dhigto oo aan fargashi ka samaysto lama ogolo wa can libaasi lqasiy qisiga waa nooca isagana dharka ka mida ah oo xariirtaa wa can ilqira'ati fi rukuuci wasujuudaka rukuuc iyo sujuud labadaba quraan laguma aqrin karo wa can libaasi lmucasfar dharka mucasfarka ee cusfurka la mariyey xidhashadiisa aan dharka ka dhigto libaaska noocaasa baabu fadli libaasi iyaabi alxibara dharka xibarada la yidhaahdo waa macawis midaba leh dharka ilaa hadda yamantu way xidhaan ilaa hadda yamantu way xidhaan dhar macawisya oo iska furan oo sidii macawisahaan loo xidho oo ridaa ah oo guntisan ay guntadaan oo faraqya leh oo qurux iyo dhaldhalaal leh oo la xarxarnay dharka asaga ah wuu jeclaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam qaala xadaanaa hadaab bnu khaalidin xadaanaa hamaam ibnu yaxya xadaanaa qataada ibnu dicaama qaal qulnaa lianas bni maalik waxaan ku nidhi saxaabigii jaliilka khaadimkii nabiga ahaa ayu libaasi dharka keebu kaana ahaa axaba ilaa rasuulilah nabiga kuwa ugu jecelyahay dharkee nabiga ugu jeclaa abaa nabiga ka warhayay toban sanaad khaadim u ahayd qofkaa yaqaana maleh dharkee buu nabiga ugu jeclaa inuu ku labisto sal allahu aleh waali wasalam aw amase wuxuu yidhi acjaba ilaa rasuuliillah nabiga ugu cajabin jiray ugu cajab u jeclaaba loo wadaaye dharkee buu nabiga cajabgelin jiray oo u jeclaa qaala alxibara dharka xibarada la yidhahdo ahiyaab almuxabara almusayana ataxbiir atasyiin wataxsiin dhar quruxsan oo dhaldhalaalaayo oo nabiguu xidhan jiray calayhi salaatu wasalaam ama guduudka dharka ku jiraan ama cagaar ha ahaadaano dharka noocaasoo kale wuxuu nabiga xidhan jiray sala allah aleh wasalam marka caddiin keliya ma xidhan jiro dhar cad waa xidhay dhar maaragtay guduudan waa xidhay xadiidka wahb binu cabdillaahi suwaa'i abu juxayfa waa kii dhihi jira nabiga alayh salaam wuxuu qabay xulla isku jeed guduudan buu qabay calayhi salaam mushamar isagoo ahoo maradiisa kor u qaatayo salaad tukanaayo ma arkin dhar isku joogu kaga qurux badnaa nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xadaana muxamed ilmuhana alcanas xadaana mucaad bnu hishaam xadaana abi can qataada can anasin qaala kaana axaba hiyaabi ilah rasul alxibara xibara ayuu ahaa madowgana waa xidhay oo cumaamadii madoobeed waa kii madaxa ku xidhay calayhi salaam yowma fatxi maka baabu tawaaduci fi libaas dharka in lagu tawaaduco oo macnaha aan lagu xeel dheeraanin xerashada dharka waxa uun adiga xaajadaada aad ku kaaftoonto oodan ka badbadinin tawaaduc ayaa la rabaa isdejin waa takabur watajabur tabakhtur kibirka waxaa ka soo horjeeda tawaaduc weeye tawaaduca weeyaan tawaaduc marka waxaa weeyaan dharkaad qabto dhar aad shaafeertana oo kibiir ah oo aad isku muujinayso oo kabadbaadis ah oo xaajadaada ka badan oo meel tuurayso oo dhib mooyaan dheefa kugu jirin dharka noocaasoo kale looma baahna looma baahna tawaaduca ah. macnaheedu marka maaha dhar quruxsan inaad xerato in la diidan yahay nabiga calayi salaam markuu ka hadlay kibiirka oo uu yidhi ilaahay ma lama hadlo ama janna ma galo laa yadkhulu jannata man kana fii qalbihi midqaala xabatin min kibriya wax yar oo kibira ah qofka ku jiro ayaa waxay dhaheen ya rasuula ina arajula yuxibu an yakuuna fawbahu xasan wanaclahu xasan qofka ina dharkiisi iyo kabihiisa ay fiican yihiin buu jecel yahay markaasuu wuxuu yidhi in allaha jamiilun yuxibu ljamaal ilahay waa quruxsan yahay quruxduu jecel yahay inama alkibirku waxaa weeyaan batnu lxaqi wa qabdu nnaas waa dadka inaad maaragtay xaqirto oo iska kokolaysiiso ood isweereysiiso oo iyaga aad liiddood xaqirtood hoos u fiiriso iyo inaad xaqa ka santaagto weeye kibiirka lagu sheegayo marka mubaalaqaad lama baahna kul maa shiita walbis maa shiita ayuu nabiga alay slam waxaa rabto xidho waxaa rabtana cun kol haddii aad ka badbaaday almakhiilata walisraaf kibir iyo israaf inaad xadda wax dhaafiso labada haddaad iska ilaaliso dharkaad rabto xidho waxaa rabtana cun buu yihi rasuulka sala allah alay ali wasalam walikhtisaar in lagu gaabsado cala alhaliidi minhu dharka kiisa adag walyasiiri kiisa yar min alibaasi dharka iyo walfiraashi gogosha iyo wahayrihima inta baahidaada ay tahay oo adduunyadu aadan xadda ka bixinin ood israacinin tawaaduc aad la imaato haddaad zuhdi iyo inaad maaragtay aad baabkaas gashana waa fiicantaa iyaduna wa jawaazi libsi thoobi shacar dharka timaha laga sameeyey shacariga waa shacaru e, e, e, riyaha riyaha suufkoodaa shacar la dhahaa idaha suufkatimahoodana suuf baa la yidhahdaa dharkaa laga samayn jiray wamaa fiihi aclaam dharka midabada leh in la xidhan karo ayaguna xadaanaa shaybaan ibnu faruuqa qaala xadaana sulaymaan bnu mugiira qaala xadaana xumaydin can abi burda wasmuhu caamir caamir bin abi muusa abi muusa ashcari baa dhalay qaala wuxuu yidhi dakaltu calaa caaishata caaishaan u galay radia allahu canha faakhrajat ilaynaa waxay noo soo bixisay isaaran haliidan mara hoosgundi ahoo yar adagoo jacfaana mima yusnacu bilyaman dharka yaman lagu sameeyaa xibran marnu soo mar wa kisaan iyo go iyo muxuu ahaa kisuu waa maro yar adag weeyaane min alatii midda yusamuunaha ay ku magacaabaan almulabadada almulabada waxaa weeyaan maradu maro khafiifa maaha waa maro culus oo jurmi leh ood moodo annaha kaannaha lubida bacda bacda in laisku dhadhajiyey aad moodo maro laisku dhadhajiyey oo mxuu aha matiina oo culus weeyaan mulabada bay marka magacaabeen sida bustahoo kale waad aragtay haddii bustaho intaasoo suufoo isku dhajiyy isku dhajiyy yaa ka soo baxday qaala faaqsamat biاllaah caaisha waxay alle ku dhaaratay ina rasuula allah nabiga calayh salaam qubida ilaa ofsaday oo u dhintay fii haadayni thoobayni labada maro gudahooda asagoo qaba inuu dhintay sala allah aleh ali wasalam marka dhar kalena xidhan jiray xibaaru xidhay nabiga calah salaam khamiis buu xidhay wuxuu xidhay xulla xamraa ayuu xidhay rasuulka sala allah aleh waalih wasalam qaala xadaanii cali bn xujar isacdiy wamaxamed bn xaatim wayacquub bn ibraahim jamiican can ibni culaya ismaaciil bn ibraahim qaala ibn xujar wuxuu yiri sagu xadaana ismaaciil waa ibnu culayaha can ayuuba ibn abi tamiima can xumayd bn hilaal can abi burdata caamir bn abi muusa qaal akhrajat ilayna caaishatu waxay noo soo saartay izaaran hoosgunti iyo wakisaahon go mulabadan amood in laisku dhadhajiyo culayskiisa iyo suu u culus yahay ama haliid u yahay faqaalat waxay tihi fii hada qubida rasuulullah dharkan labadan ayaa nabiga la oofsaday nafta laga qaada isagoo qaba qaala ibnu xaatim wuxuu yidhi fii xadiidi izaaran haliidan hoosgunti culus adag buu ahaa qaala waxadaanii moxamed bnu raaficin qaala xadaana cabdurazaq qaala akhbarana macmar can ayuuba bhada اlisnaadi milahu waqaal izaaran qaliida buu xadaanii surayj bnu yunus qaal xadaana yaxya bnu zakariya min abi zaa'ida can abihi aabihiis oo zakariya bn abi zaa'ida xa waxadaana ibraahim bnu muusa qaal xadaana ibn abi zaa'ida zakariya xa waxadaana axmed bnu xambal الshaybani abu cabdillaahi qaala xadaana yaxya bnu zakariya qaal akhbaranii abi zakariya ibn abi zaa'ida can muscab bn shayba can safiya binti shaybata عن caaisha radi allahu canha qaalat kharaja nabiyu nabiga calayh salaam baa noo soo baxay daata qadaatin subax walxaal calayhi korkiisa uu qabo mirdun muraxal mirdun yani izaar mirdun iizaar iyo hoosgunti muraxalun min shacarin aswada intaasay ku tilmaantay israacisay mirdun waa maro gunti ah oo iizaar ah muraxalun ay suwira calayhi suuratu rixaal waxaa lagu sawiray rixaal alibil geela koorihiisa kooraha geela yani neef geelaho raran ama kooraysan meesha uu ku fadhiista raakibka ku fadhiisto ee uu ku tiirsado xagga horena uu qabsado taasaa waxaa la dhahaa muxuu ahaa raxli muraxalun raxli iyo koorihii geela lagu sawiray maradii noocaasa yani sawirka xayawaankaa la diidaya laakiin inaad ama muxuu ahaa baddii ama geedihii ama ubaxii ama mxuuaha neef raran oo kale oo rarkiisii iyo kandhaalihiisii iyo muxuuaha qalabkiisii ay ka muuqato keliya asaga aan ahayn dhib ma laha min shacarin timag ayaa laga sameeyey aswada madow ah, aswada xaaliya ku madow madow midabkiisa madab madow buu ahaa marka dharka siwaaska inuu xidhaa nabiga calayh salaam shacarka laga sameeyey muraxalka oo sawirkaas eh, suuratu rixaal ibil leh intaas waa laga qaadanaya xadiidka oo inay bannaan tahay ayib marka midabo iyo khuduud iyo midabahaas oo moodo wax neef la raray oo kale iyo ama neef koorihiis iyo koortii iyo xadaana abu bakr bn abi shayba xadaana cabd bn sulayman can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tihi kaana wisaadatu rasuulilah nabiga calayhi salaam wisaadadiisa iyo barkintiisa waxay ahayd allatii yatakaw calayha uu ku dangiigsan jiray min adamin maqaar bay ka samaysneed xashwaha waxaa lagu cubaynaa liifun liif buu ahaa liifka waa xaskusha waxay dhahaan oo kale iyo sida ay maaragtay geedka timirta salkiisa wixii laga soo goo oo jilicsan ayaa waxaa laga dhigay sida suufkii oo kale korka kora waxa kaga dahaaran ee harqadda oo kale ahna waa maqaar maqaar weeyaan xayaatadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo taqliilkiisa adduunyada uu yaraystay isagoo heli kara adduunyada heli kara ayuu nabigu calayh salaam ka dhexbaxayay oo iska yareynayay oo ka fogaanayay suhdigiisii bay ka mid yahay sala allah alayh waaalih wasalam <clears throat> qaala waxadaanii cali bnu xujrin sacdiyu abarana cali bn musr can hishaam bn curwata can abi curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat inama kana firaashu rasuuli illah sala allahu aleh waalih wasalam firaashkii nabiga aladii yanaamu calayh ku sooxan jiray adman maqaar buu ahaa xashwu waxa lagu cubayna liifu liif buu ahaa barkintiina waa sidoo kale qaala xadaana abubakr bn abi shayba xadaana ibnu numayrxa waxadaana isxaaq bn ibraahim aqbarana abu mucaawiya kilaahuma can hishaam bn curwata bihada isnaadi waqaala dijaacu rasuuli illah rasuulka calayhi salaam jiifkiisa ama barkiin ama firaash wuxuu ahaadaba wuxuu ahaa min admin xashwhu liif fii xadiii abi mucaawiya yanaamu calayh ku seexan jiray baabu jawaazi itikhaadi alanmaat haddana dhinaca kale waxaa bannaan jawaaz itikhaad in la samayso alanmaat go' sariireed anmaadku waa go'a sariiraha la saarto ee mukhamalka ah ee muxuu ahaa jilicsan ee faraqyaha leh quruxda badan kaasa waxaa la dhahaa namad anmaad waa jamaceedii weeyaan ayb kaasna waa bannaan tahay yani nicmada ilaahay ku siiyey inaad ku raaxaysato ood cunto hadday tahay iyo labis hadday tahay iyo rukuub la fuul intaba wax maanica ma jirto laakiin kibirra iska ilaali israaf iyo xadgudub iyo xadda inaad dhaafisana iska ilaali adduunyadii inay qalbiga kaa degtood aakharadii ku halmaantana iska ilaali saxaabatu rasuulilah ahriyaa akhniyaa maalqabeena intaba way lahaayeen marka arrimahaas waxay u in laisku miisaamo in nabiga isaga calayh salaam uu duruuftaasi uu doortay isagu laakiin guud ahaan cimaaratu اlardi iyo in xoolo la tabco iyo in guryo la yeesho iyo in rukuub la yeesho iyo in qofka ishagaajiyo iyo in la labisto intaba aqwaashiisa nabiga calayh salaam iyo afcaashiisa mararka qaar uu nabigu samayn jiray intaba way ka daahirtay marka eh, qofkii raba yani arrimahaas inuu ka gaabsadana haddee dhib ma laha laakiin way bannaan tahay nicmada ilahay ku siiyey inaad ka faa'idaysatana laakiin waxaad iska ilaalinaysaa mar walba dawaabidii iyo shareecada qawaaciddeeda waa inaad ilaalisaa ogow inay tahay addunya faaniya adduunyada wax yaroo kooban birbirkeedaiyo ziinadeeda inaadan eh, kula tegin oodan aakhare ku iloobin oo raaxadeeda aadan ku dhumin ayaa loo baahan yaad ogaato meeshii inay ku sugayso meesha ayadaheed meesha ayadaheed inay nawada sugayso meesha maxay tahay ya baytu dulma baytu duud addiiq soomeen alwaxsha gurigii rasmigaa kaa weeyaan kaa weeyaan midka u baahan in hadda laisku diyaariyo oo laga dhigto loo diyaargaroobo wehelkiisii la weheshan lahaa iftiinkii lagu shidan lahaa firaashkii iyo gogoshii nafaxaadkii iyo muxuu ahaa eh, udgoonkii jannada intaba in lagu helo meesha la rabo ee lasku diyaarin in laisku diyaariyo la rabo halkaa waay meeshaa weeyaan waxaan kaloo dhan waxaa weeyaan waa ayaam qalaa'il maalmo yar oo khalaas dheer laba maro un qofka uu kaga tagaayo uu ka zuuli doono weeyaan fii nafsi alwaqti haddana nicmada ilaahay ku siiyey haddaad isticmaashona ayadana mulaab kuma tihid qof ku eedaysan ma tihid kol haddaada wax xaaraanoo kale ku dhicin xadaana qutayba bnu saciid wacamru naaqid waisxaaq bn ibraahiim wlafdu licamr qaala camr wqutayba xadaana waqaala isxaaq akhbarana sufyaan can ibni munkadirin maxamed can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal qaala lii rasuulu ullah nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu igu yidhi lama tasawajtu markaan guursaday atakadta ma samaysatay anmaada go-sariireed jilicsa ma samaysatay qultu waxaan idhi bu yidhi waannaa lana anmaad xaggeen nooga ahaato oon ka helaynaa rasuul allow go'sariireed iyo furaash jilicsan iyo xaggey nooga ahaatay duruuftaannada waad og tahay ah, sagaal gabdhood buu aabbihii ka dhintay oo uu jaabir u taagan yahay oo ilaa uu difaaco wax u qabto wax la qab gabadhna maarata uu ku soo kordhiyey ba wax u qabata ayaga marka tabartaa maba hayno nebi allow qaala wuxuu yidhi amaa inahaa ayadu anmaadkaasi satakuunu way ahaan doontaa amaa inahaa satakuun mucjizaadka nabiga ka mid tahay waxa soo socda ka sii warramay amaa inahaa satakuun maanta duruuftan aad ku jirto daa'imi maysid faqrigan ma daa'imaayo waad ka bixi doontaa wax laga sheekeeyay noqon doontaayoo waxaad arki doontaan idinkoo awood u leh oo gatay oo yeeshay dharka asagae jilicsanaysa ranaha la kor saarato iyo gogol jilicsan baad arki doontaa qaala xadaana mxamed bn cabdاlahi bn numayr xadaana wakiic can sufyaan can muxamed bn mukabir can jaabir bn cabdilahi qaala lama tazawajtu markaan guursaday buu le jaabir qaala lii rasuulu اlah nabiga alayه اsalaam baa wuxuu aattakadta ma samaysatay ma soo garatay oo ma yeelatay anmaadan goosareelaad jilicsan ama firaash qultu wa annaa lanaa anmaad xaggee nooga ahaaday ammaad maba heli karo qaala nabi wuxuu yidhi amaa innahaa satakuun way imaan doontaa waad heli doontaan qaala jaabir baa wuxuu yidhi wa cinda imra'atii namad waagii dambu ka sheekaynayaa wa cinda imra'atii xaaskayga iyo gabadhii uu guursaday wixii nicmo wax la helay oo xoogow adduunka sidii iska bedelay namad baa markii dambe ahaa yani goosiriireed bay yeelatay oo way soo garatay oo gurigii bay keentay fa ana aquul waxaan dhihi jiray naxiihi canii iga foge iga foge iga foge waxaan waxaan arki jiray ma ahee iga foge wa taqulu markaasi ayadana waxay dhihi qad qaala rasuulu اllahi sala allah alay wasalam inaa satakuun nabiga waa kii yidhi waad heli doontaan taasuu markaasu ka aamusaya oo gabadhu inay ninkeeda kula niqaash la gasho oo masaa-isha qaar ay kula doodo oo adille ay hor dhigto way bannaan tahay Ah, mana aha zawjkeeda inay ku hadal celisay ma ahee waa masale bannaan ah, gabadha marka daliil xadiidkii bay maqlaysay maalintii nabigu lahaa innaha satakuun soo kii yidhi maaha waa heli doontaanoo way imaan doontaan waan hellay madaa waxadaanii maxamed bn muhanna xadaana cabduraxmaan ibn mahdi xadaana sufyaan athawri bihada isnaad wazaad faadacuha markay saa ay tidhaahdo adacuha waa ka tagaayey waa iska dhaafaayey baabu karaahati maa zaada waxa ka ziyaada cala alxaaja baahida min alfiraashi firaash iyo walibaasi dhar ah waa karaahiyo xaajadaada wixii ka badan oo dhar iyo gogol ah waa laga fiican yahay waad arki doonta xadiidu shaydaan baa lagu tilmaamay inuu leeyahay waxyaalaha ziyaadada israafka ah wixii israafa waa shaqo shaydaan shaqo shaydaan weeyaan wixii xaajadaada iyo baahidaada ka baxsan xadaana abu daahir axmed bnu camr bnu sarxin akhbarana ibnu wahbin xadaanii abu hani annahu samica wuxuu maqlay aba cabdiraxmaan yaquul asawal can jaabir bn cabdillahi ana rasuula اllahi sala اllah alيh wasalama qaala lahu wuxuu ku yidhi nabiga jaabir firaashun lirajul firaash ninka reerka iskale baa yaaleh wa firaashun firaashan limraati xaaskiisaa iska leh waathaalidu midka saddexaadna lidayfi martidaa iska leh waalraabicu midka afaraadee meella loo haynin lishaydaani shaydaan baa iska leh ah, macnuhu waxaa weeyaan baahidaada hadday ka badato guri baan iska tuuri firaashaha meel iskale dhigi alaabo iyo maacuun wax isticmaali jirin baa meel ku rastayni wax macnoo kugu jirta iyo intifaac ood ku haysatana aan jirin waa israafkii iyo xadgudubkii nabiga uu ka dilay sala allah aleh wasalam marka wixii noocaas oo israaf aan ayaa ka dambeeya shaydaan baa ka dambeeya yaa kugu saaxanaya firaash aan ninna u baahnayn saas wey macnaha marka xadiidku wuxuu ka hadlayaa taxdiid maaha wuxuu ka hadlayaa baahiduu ka hadlayaa maalan wahaaliu lilmayf baa haddaad tahay qof marti badan oo gurigaada intaasoo marti ay joogto araabic iyo khaamis iyo saadisba waad u baahan kartaa marka lidayfi bay soo gelaysaa lidayfi bay soo geli daba carruur badan taha iyaduna sidoo kale weeyaan hadda ninkii iyo xaaskiisii ayaa la sheegay caruurtii baa soo gelaysa martidii baa soo gelaysa baahida baa laga hadlayaa laakiin bar meeshan iska yaallo wax xidhan jirin iyo maacuun meel iska taallo oo iska musakhraf ahoo bannaan iska taallo oo la isticmaalo iyo firaashiyo aan wax u baahanba jirin taa weeye midda laga hadlaayo israaf weeyaan meelo kale oo looga baahan yahay iyo masaalix kale aad ku fushan kartaa ee ku fusho ku fusho weeyaan saa wey macnaha xadiidka waxaa kale looga qaataa culimada ka qaateen inuu ninkana gogol yeelan karo xaaskiisana gogol yeelan karto wayna khasab ku ahayn ninku inuu naagtiisa la saaxdo oy ifraashii hal gogol isla galaan ina khasab ahayn in wasaca allaahu lahu in ayadoo ifraashkeeda ay yeelato isagoo ifraashkiisa u yeesho arrintaa inay bannaan inkastoo haddii ay iyadu rabto ama ay jeceshahay mucaasharada iyo xusnu mucaashara inay ku jirto inay isla saaxdaan laakiin laa siyama haddii mashquul uu jiro ama arrimo ay jiraan in ayadana gogosheeda iska hadasana gogoshiisa waxba dhibaataa ah ma laho waa loo kala qaaday nabigeena isa alayh salaatu wasalaam kaana yanaamu maca zawjatihi yuu la seexan jiray salam sida xadiiska kuso aroortay siirada nabiga baabun fii taxriimi jari thawbi khuyalaan xaaraan inay tahay jaru thawb maradii la jiido khuyalaan maradii la qabay in la jiido khuyalaan aan kibir thawbkaasi waxaa soo gelaya aliizaar waalqamiis waasirwaal saddexdaba way soo gelayaan ah, makhiiladu saddexdaba way soo geli wax allaala wixii maroo hoos u dhacaya umaamadii laftigeeda way soo galayso hadday maradii umaamadii ay cadamadii iyo haddii madax ku duubinayso umaamadii midda madax lagu duuba cumaamada dhaarmawta mara aad madaxa saarato hagoog ah oo qoraxda iskaga ilaalinayso ama aad qubow iskaga dhowrayso cumaamad lama yidhaahdo mid aad luqunta iska saaratayna cumaamad maaha ujeeddo kale iyo dharkii la xidhanaayey iyo ziiladii bay ka mid tahay laakiin cumaamadda carabta waxay u taqaanay maa cama ra'sa wax madaxa lagu duubto kaana sala allah alay wasalam yactamu cala eh, ra'sihi wayasdul cumaamatu bayna katifayhi madaxa intuu xadiidka abdullahi bin cumar cumamaddu madax ku duubto iyuu cadaba ha la yidhaahdo dhuuban iyo garabka labada garbdhaxooda ayuu ayuu maarata ka sii dayn jiray ayaduna in la dheereeyo halkaa la geeyo barjabka ma aha israafka waxaaso dhan waxaa weye lama ogolo haddii makhiilo iyo kibir la socotona waan arki doonaa haddiina kibir la soconina wax fiican maaha wax fiican maaha waciid kale kusoo arooray wa bayaan xaddi maa yajuusu irkhaahu xadda ay bannaan tahay in la raariciyo irkhaahu inuu raariciyo ilaahay qofka u bannaan oo uu raariciyo marada inta xadda iyo meesha uu gaarsiin kara la caddaynaya wamaa yustaxabu iyo inta sunnada ah marka saddex shay weeyaan saddex shay weeye yacnii xad almubaax wa xad almustaxab iyo xad muxarama meel in la gaarsiiya lamaba ogolaba maa asfala min alkacbayni fa fi naar anqawyaha in marada hoos laga mariyo sarwaalka hoos laga mariyo ma bannaana ma bannaana ta ayada xadda mustaxabka ana waxaa weeyaan labada saaq ama dhudhummada lugaha lugaha saaqaynkiisa iyo lugihiisa bartamahooda low hoos buu ka marin anqawyahana ma gaarayo intaasna sida sunnadaa ah weeyaan waxa mubaaxee bannaanna waxa weeye inuu nisfu saaqaynka hoos oga dhigo saaqaynka iyo dhudhummada hoos oga dhigo bartankooda anqawyadana una gaarsiinin ah, laysa baynahu falaa junaaxa walaa xaraja fima baynahu wa bayna alkacbayn wixii isaga iyo anqawyaha udhexeeya laa xaraja soo aroortay marka saddexdaas nooc weeyaanoo nooc waa xaaraam lama ogolo noocna waa mustaxaba waa sida fiican noocna waa sida bannaan ee mubaaxa ku ah weeye xadaana yaxya bnu yaxya qaal qara'tu cala maaliki can naafic cabdullaahi bni dinaar wasayd bni aslam alcadawi kulluhum yukhbiruhu wuxuu warramaya can ibni cumar buu ka warramay ana rasuula allah nabig alay slam qaala inuu laa yanduru llah ilahay ma fiiriyo ilaa man jara qofkii jiidatooba maradiisa khuyala kibir iyo xaraga kibir qofkii marada dhulka ugu jiida ilahay ma fiiriyo nadarada ilaahay nadaradiisa subxaana wa tacala laba loo qaybiyaa nadra caama iyo nadra khaasa nadrada caamka ah oo ah ixaadatu likhalqihi inuu khalqigiisa o dhanba koobay wax ka qarsoon una jirin wax walba uu ogyahay oo arko taa waa la wada gelaya gaal iyo muslim iyo qof walbaba laakiin nadrada nadrat araxma waalra'fa mid naxariis ah caynu eh, alcinaaya ilahay raxmaddiisa iyo dhowrsanaantiisa iyo maciyadiisii middaa way midda laga anfinayo qofka noocaasa oo ilahay uuna rabin subxaana wa tacaala maxaa yeele waa khuyalaa wuxuu galay shaqadii ilaahay buu galay oo kibirka ilahay baa iskale subxana wa tacaala alkibru nacam ilaahay baa iskale subxaana wa tacala qofka axad axadka u weyn ee weynaynta iska leh ilahay weeye subxaana wa tacala qala xadana abubakr bn abi shayb xadana cabdullah bn numayr wabu usama xa xadana ibn numayr xadana abi xa xadana maxamed bn muhana cubaydullah bn saciidin qala xadana yaxya walqataan kulhm can cubaydillah xa xadana aburabic waabukami qaala xadana xamaad xaw xadani zuhayr bn xarb xadana ismaaciil kilaam can ayuba xaw xadana qutayba wmin rumxin maxamed ibn rumxin can layth bni sacdin xaa xadana haaruun alayli qaala xadana ibn wahbin xadana usama kulu haulaa'i can naafic intaasoo dhan naafic ka wariyay can ibni cumar can الnabi sal ly slam mil xadiid malik malik bayna mutaabicinayaan mutaabaca taama wey wazaaduu fiihi waxay ku dareen yowma alqiyaama laa yanduru allahu yowma alqiyaama maalinta qiyama ilahay ma fiirinaayo maalinta qiyaamo dadka loo cadhaysan yahay buu ku jiraa qofka kibiraaniga ah ee isqaadqaada ee isweyneeya ee dharkiisa iyo libaaskiisa iyo dhulka ku jiida qofka asagaa maalinta qiyaamo ilaahay u cadhaysa buu la kulmayaa ah, marka marka horeba ha tolanin iska ilaali khayaadka marada kuu talaaya iyo dharkaad soo gadanayso haddaad kuba talagashay oo halkaa gaarsii ama aad ku talagashay maro dheer inaad soo galato sarwaalka aad kaa dheeryahay arrimahaas de marka adaa ku talagalay camdan baad u samaysay dhaqanka noocaana marka dambe kibir buu ku gaarsiin karaa maadaama ood khilaaftay hadalkii nabiga uu yidhi izrat lmuslimi bayna saaqayn nisfa saaqayn halkaa way qofka muslimkaa dharkiisa laa xaraja ow laa junaaxa fii maa baynahu wa bayna alkacbayn wakaa nabiga calayh salam o arki doontaa ibnu cumar oo la baraayo qaala waxadaثna abu daahir axmed bn cmr akhbarana cabdulah bn wahbin akhbaranii cumar bn muxamed can abihi wasaal bn cabdilah wanaafic can cabdilahi bni cumar ana rasuula allah nabiga calayh salam qaal ina aladii qofka yajuru hiyaabo dharkiisa ku jiidi dhulka min alkhuyalaa'i shaafeertan iyo kibir dartiis oo markaa dambigaa sii weynanaya hadduu kibir la sii socdo <clears throat> laa yandur llahu ilayhi ilahi ma fariyo yoma qiyamati laakiin qofka la dhihi maayo maradaada ma kibir baad sidan u yeeshay markaad ku aragto kor qaad baad marada ma kibir baad u yeeshay dhihi mayse wuxuu ma koraba khilaafsan yahay israt lmuslim muslimka dharkii xidhashadiisii iyo labiskiisii buu khilaafsan yahay marka taasaa eh, ma kibir baa mise waxay kaa tahay la dhihi allahuma isaga inuu cudur daarto oo u yidhahdo macawista hoos iga yar dhacdo oo mar walba maaratay qaarkayga yaa marada celinaynin iyo sida abubakar radia allahu canhu uu dhihi jiray ina axadda darafay thoobi yastarki uu dhihi jiray <clears throat> marka inuu mar walba ku celiyo oo ku dadaalo mooyeene ma karaayo qaala waxadaana abu bakr bn abi shayba xadaana cali bnu musir can الشhayban abu isxaaqin xaw xadaana ibn muثنى xadaana mxamed bn jacfar xadaana shucba kilahuma can muxaarib bn diثar wjabal bn suxaym can ibni cumara can الnabi sal ل slam min mil xadiiثi وxadaana ibn numayr qala xadaana abi xadaana xandala qaala samictu salima baan maqlay salim bn cabdillahi can ibni cumar isagoo ka wariyay cabdullahi bn cumar abihi wey qaal qaala rasuulu الlah nabiga calayh الsalam wuxuu yidhi man jara hawbahu min alkhuyalaa shaafeertan iyo xariga kibir qofkii dhulka marada ugu jiida lam yandur illahu ilayhi yowma alqiyama maalinta qiyama ilahi ma fiirinayo qala waxadaana ibnu numayr xadaana isxaaq bnu sulayman qala xadaana xandala bn abi sufyaan qaala samictu ibna cumara yaquul samictu rasuula allah nabiga calayh salam baa maqlo yaquul leh milahu hayr anahu qaala iyaabahu dharkiisa qaala isxaaq binu sulaymaan weeyaan oo mutaabicinaya riwaayada hore ninka la yidhaahdo cabdullahi bnu numayr abi abaas laakiin labada riwayad waxay duwan yihiin midda horena naazil baheed midda dambena caali weeye oo riwaayadadan dambe xandala bin abi sufyaan toos ibnu cumar ba uga warinaya riwaayada horena xandala saalim buu ka wariyey kadibna ibnu cumar buu ka wariyey marka labada sanad midna waa caali midna waa naazil tafanunka musanifka raximah llahu tacaala meel fog xadiidku ay cinaayo iyo ihtimaam siiyaan ayuu u jeedaa soo celcelinta sanadka uu soo celcelinayee ma badaal ciyaar maaha ujeeddadu iska soo celcelin maaha qala wxadaana mxamed bn muana alcanasi abu muusa xadaana maxamed bnu jacfar qudir xadaana shacb bn xajaaji qaala samictu muslim bnu yannaaqin yuxadiu can ibni cumar isagoo ka warramaya anuu ra'aa inuu arkay rajulan nin buu cabdullahi bn cumar arkay rajulkaasoo yajuru izaarahu maradiisa jiidaya faqaala miman anta yaa tahay qabiilkiisa weydiinaya xaggeed yaa cideed tahay faantasaba lahu waa u nasab sheegtay nasabkiisi wa sheeg reer hebel baan ahay ayuu yidhi faidaa rajulu min bani ley ninkii waaba gartay ibnu cumar faidaa rajulu waaba nin min bani ley reer banu leyta facarafahu ibnu cumarna waaba gartay qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah nabiga alay salaam baa maqlooyo samictu rasuula allah baa maqlay calayh salaam biudunay labadooda dhagood haatayna ee kuwana waxaan kaga maqlay yaquul asagoo leh man jara isaarahu hasguntigiisa ninkii jiida laa yuriidu bidalika ujeedadiisana aynan ahayn ila kibir un ay ka tahay faina allaha laa yanduru ilayhi yowma alqiyama maalinta qiyama ilahi ma fiiriyo laa yanduru ilayhi walaa yuzakiih walahum cadaabun aliim ba soo arortay qaala waxdaana kibir oola jeedinna ayaduna an walcadaabi maa asfala min alkacbayni fa fi naar nabiga calayi salaam tilmaantiisi isratulmisrin waa khilaafay makhiile iyo kibir meel la bixi maayo xadaana ibnu cumar xadaana abi xadaana cabdilmarg yani ibn abi sulaymaan xa waxadaana cubaydullah ibnu mucaadin qaala xadaana abi xadaana abu yunusin xa وxadaثna ibn abi khlفin xadaثna yaxya bn abi kaثiirin xadaثani ibrahim yعni ibn naafici kulhm can muslim bn yanaq can ibni cumar can الnabiy salى الlaه عl slam bmili غayra ana fi xadiiثi abi yunus abu yunuska abi yanaq ka warinaya an muslim muslim uu ka warinaya can muslimin abilxasan buu yidhi saasuu yidhi can muslimin abilxasan oo muslim bnu yanaaqaas kunyadiisi buu sheegay abalxasan inuu yahay wa fii riwaayatin jamiica man jara izaarahu hoosguntigiisa qofkii jiida izaarah walam yaquluu thawbah mayna dhihin laakiin riwaayat thawb iyo riwaayat lizaar yaa caama waxaa caama thawb lanna thawbki waxaa soo gelaya izaarkii baa soo geli sarwaalkii baa soo geli qamiiskii baa soo gelaya qaala waxadaana moxamed ibnu xaatim wahaarun bn cabdillaahi wbn abi khalaf waalfaaduhu mutaqaariba way isku wada qaaluu waxay dhaheen xadaana ruux bnu cubaada xadaana ibnu jurayjin qaala samictu moxamed bn cabaad bnu jacfarin yaquul um amartu muslim bnu yasaar muslim ibnu yasaar waxaan amray mawlaa naafic bin cabdilxaariha yasala ibnu cumar inuu iisoo su'aalo masaladan ayada soo socota qaala wa jaalisu baynahuma annagu waan dhex fadhiyaa weydii baa sheekha mararka qaar qofka inuu qof ku dhiiran waayaa laga yaabaa ama su'aasha isku toosin waayo marka qofkuu dhihi karaa noo weydii way dhacdaa asamicta waxaad weydiisaa ma maqashay ibnu cumarow min anabiy nabiga calayi salaam ma ka maqashay sala allahu aleyh waali wasalam fi ladii midka yajuru jiidaaya isaarahu hosguntigiisa min alkhuyalaa'i kibir dartii shayan wuxuu nabiga ka sheegay ma jirtaa qofka marada dhulka ku jiidaya kibir dartiis qaala wuxuu yidhi ibnu cumar haa oo samictuu waxaa maqlay nabiga yaquul isagoo laa yanduru allahu ilayhi yowma alqiyaama maalinta qiyama ilahay ma fiirinaayo qofku ilahay maalinta qiyama fiirin waayo waa inkaar baa ku dhacday xadaana abu daahir axmed bn camr bn sarxin xadaana ibn wahbin cabdullahi bn wahbin akhbarana cumar bn muxamadin can cabdillaahi bn waaqidin can ibni cumara qaal marartu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleh ali wasalam nabigaa soo maray fii izaalihi hoosgintii ayuuna istirkhaa uu raaraco maradaydoo raaracdoo faraqeedii hoos u dhacsan yahay ayaa nabiga soo maray faqaala nabiga calayh salaam wuxuu yidhi yaa cabdallah yow ibnu cumar irfac izaaraka hoosgudkaada kor u qaad marka hore wuxuu khalaafsan yahay qofka muslimka labiskiisii fa rafactu xoog kor yar hinqiyey uma qaala zid ku dar fa zidtu waan ziyaadiyey famaa ziltu kama zuunin meeshuu nabiga igaga haray ataxaraahaa inaan ku dadaalayo bacdu martaa kadib marka kadib meesha nabiga uu gaarsiiyey halkii baan ku dadaali jiray oo maradeeda ku xoli jiray maadaamuu nabiga calayh salaam uu ibaray saxaabada hadyigoodii saas u ahaa inay nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisa ay qaataan oo ayna maaragtay dhaqangeliyaan oo intii loo sheego mar kale in loo sheega ayna sugin hal mar unbaa loo sheegi khalaas waa dhaqan gelinayeen xataa yamuutu ilaa ay ka dhintaan innaga laakiin ku celceli waan maqli jirray xadiid baa la sheegi wacdi baa la sheegi muxaadara la sheegi khudbaa la sheegi waxaada maqalla kumaba jiraba giddi waad maqashay haye maxaad sugi ku dhaqan baa la rabaa marka faqaala bacdu alqowm dadka qaar baa waxay dhaheen ilaa ayna xaggeed gaarhsiisa oo nabiga kuu gaarsiiyey guntigii faqaala ansaafi saaqayn labada dhudhune lugaha bartankooda halkaasuu ii gaarsiiyey waa meesha mustaxabkaa ah wey mustaxab iyo mubaax iyo muxaram baan soo sheegnay xadaana cubaydullahi bnu mucaadin qaal xadaana abi xadaana shucab bnu xajaaj alwaasida abu bistaan muxamed huwa bnu ziyaad qaala samictu aba hurayrata maqlay radi allahu canhu walxaal ra'a rajulan nin buu arkay yajuru iisaara hoosguntiisa jiidaya fajacala yadribu alarda birijli abu hurayra waa u baaqayaa ninkiibuu u baaqayaa jacala abu hurayra wuxuu gudaga yadribu alarda dhulka inuu la dhacayo birijli lugtiisa lugtu dhulkaola dhacay isjir waay wahuwa amiiru cala baxrayn waddanka baxrayn la mar amiir looga dhigay ixsaa gobolka la yidhahday hadda carabta sacuudigu ay degan yihiin ay gobol sacuudiga ka mida ah way ixsaa ayaa baxrayn la dhihi jira maaha baxrayn kale hadda naqaano ma aha wahuwa amiiru cala baxrayn baxrayn meeshaxisa ayuu amiirka ahan jiray marka amiir baan ahay intaan ku wacdiye ka aamusi mahaye inkaarulmunkar si maaragtay ficilaan kaaga zuulinaya falyuqayiru biyadihi baa soo socota haddii kale isjir wahuwa yaquulu wuxuu leeya jaa alamiiru jaa alamiiru intuu lugaan ku dhuftay wuxuu yidhi amiirkii baa yimid amiirkii baa yimid marka amiirku waxaa weeyaan waa ka duwanya dadka kale dadka kale ee muftiinta iyo culummada iyo dadka wacdiisdadka iyo marka madaxda waa ka duwan yahay ninka madaxda asagu waxaa la socotaa amarkiisa waxaa la socda sulda iyo awood fulineed ayaa la socota oo qofka uu amarka siiyo hadduu fulin waayo maa yaraahu zaajia wuxuu arkay ina uu ku reemi oo edbin iyo xabisa ayuu markaaba marin jaءa alamiir qaala rasuulu llahi sala اllah alيh wasalam markaasuu xadiidkii la raaciyey nabiga calayh salam wuxuu yidhi in allaha laa yanduru ma fiiriyo ilaa man yajuru izaarahu badara qofkii maradiisa dhulkiisa ku jira badaran iyo khuyalaa waa isku wada mid kibir iyo shaafeerta weeye qala xadaana maxamed bnu bashaar xadaana maxamed yacni ibnu jacfar xaa waxadaanaahu ibn muana xadaana ibn abi cadiy maxamed bn ibrahim kilahuma can shaw bihada isnaad wa fii xadiidi ibni jacfarin kaana marwaan wuxuu ahaa yastakhlif abaa hurayra baxrayn keliya ma aheene madiine laftirkeedu mararka qaar amiirka ahaan ka noqon jiray oo marwaan binu xakam alamawi ayaa mararka qaar markuu meel aado ama xajka iyo meel u baxo yuu amiir ooga dhigi jira o dhihi jira waa ku kaha magaalada madiina abu hureyrow adaa amiirka ah marka wuxuu noqon jiray dhiisi ku meel gaara ayuu marka qaarkood noqon jiray ama gudoomiye kumeelgaara ah. wa fii xadiiin muana kaana abu hurayra wuxuu ahaa yustakaafu cala almadiina madiina khaliif looga dhigi jiray marka qaarood naaib looga dhigi jir looga tegi jiray baabu taxriimi tabakturi xaraga kibirka fi lmashyi socodka lagu tabakturo maca cijaabihi isla yaabna ay la socoto qofka uu isla yaaban yahay wax ka koreeya inuusan jirin ismahadiyey biiyaabihi dharkiisana iyo cajab gelisay arrimahaas oo soo waa socodoo kibir ku jiro haddana xagga dharkii iyo calalihiina qofka uu cajabgeliyo uu yidhahdo wax kaa fiican maanta miyaaba jiraba ya qofkaa noocaasoo kale ah meeluunaan gaarhsiisinan isgaarhsiiyey aadimanimadii iyo dacfiga tabardarradiisii garan waayey qofka asagaa xaaraan buu ku dhacay xaddaana cabdiraxmaan binu sal waana lala hadlayaa oo waa la wacdinayaa oo soo marray nabiga calayh salaam saxaabadiisa xataa cumar radi allaahu canhu isaga oo calaa sariiri lmowt saaran sariirtii geerida oo gaalkii abululu almajuusiga ahaa ee reer eeran uu caloosha waran ku dhuftay oo eh, caloosha xagga kale oga baxdayoo sharaabka iyo cabida iyo caanaha la siiyo dhanka kale ay ka baxayso ninkii dhallinyarada hadalka fiican ku hadleeyey nin qiimo badan baa heeda xakamta wacadalta ilaa akhirihi waa kii markuu arkay isaga oo sii socdo oo marada u ku jiidaayo uu yidhi rudduu ilaya hulaam calaya alghulaam ii soo celiya markaasuu wuxuu yidhi yaa hulaam eh, maradaada kor u qaad fa inuu anqaa lihawbika wa adqaa lirabbika inaad marada kor u qaadato maradana way u fiican tahay oo aad arkay kuwa sarwaalada dhulka ku jiida maradii oo iskaba cusub yaad arkaysa w fiiraha ay sarwaalkii u ka dhammaaday wasaq asagoo wataad arkaysaa saasaa marada u fiican rabbi cabsidiisna sidana ku jirtuu yidhi xadana cabdiraxmaan bnu salaam aljunaxi xadana rabiic yani bnu muslim can muxamed bn ziyaadin can abi hurayra can nabi sal slam qaal baynamaa rajulun xilli nin yamshi uu socdo ummadihii naga horreeyey inay yihiin bay u dhowdahay qad cajabathu waxaa cajabgelisay jumatahu halabtiisii wa iyo labadii male ee xulladahay u qabay id markaa asaga ee islayaabkaas iyo iscajabintaa sanka uu taagay sifad ilaahay leeyaho kibira uu sisiiyey id khusifa waxaa lala gooyey oo lala jaray bihi ninkii alardu dhulkii baa lala gooyey fa huwa asagii yatajaljalu waa sii tiintiimbanaya fil ardi dhulkuu sii tiintiimban xataa taquuma saaca ilaa saacadda qiyaama ka dhacdo ma naftaa ka baxday oo waa un sii wadaa mise weli nafti ku jirtooo cadaabka hadhadhamiyaa la leeyahay dhulku kusii socdaa ilaa qiyaama saaca laga gaaro nabig alai salaam ummadii naga horreeyey bay ka mid ahayd dhulka lala gooyey ninka maqaaruunba oo ilaahay uu yidhi fakhasafna bihi wa alard asagii iyo ardada iyo daartiisa dhulkii baa lala gooyey ma ku inuu kibiraani ahaayo oo iscajabgeliyeyna qur-aanka noo sheegay marka oo farax aan loo baahnayn uu farxay marka calaa kulli xaal arrintaasuu leeyahay cuquubadaasuu leeyahay in cuuqiba qof kasta oo sidaas sameeya ilaahay subxaanahu wa tacaala cuquubadaasi inuu ku sameeyo waa awood buu leeyahay is xadana cubaydullahi bnu mucaad xadana abi xadana moxamed bnu bashaar can moxamed bnu jacfarin xaw xadana moxamed bnu muhana xadana ibn abi cadiyin qaaluu jamiican waxay dhaheen xadana shuba can moxamed bnu ziyad can abi hurayra can nabi sal slam binaxwi haada haadada waa mutaabacaw kaas xadiidkiisa oo kale ayuu sheegay ayib binaxwi haada waa saas taada waxaa muuqata aahir inay tahay mutaabaca naaqisa qaasir ah shucba sanadka hore kumaba jiraba shacb bnu xajaaj gabaashu dhaco waa la yaqaanaa ayb qaala xaddaana qutayba bnu saciid xaddaana almugiira yani alxizaami <clears throat> can abi zinaad cabdullahi bni dakwaan can lacra cabdiraxmaan can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allah alay wasalam qaal baynama rajulu nin <clears throat> waa ama xilli wixii oo nin yatabakhtaru uu shaafeertamaya shaafeertam baa la dhaha kibir iyo xarreeyo kibir wey yamshi uu socdo fii burdayi labadii maro oo gu'i iyo macawistii intuu xidhay ay cajab gelisa oo ku socdo qad acjabatu nafsuhu naftiisa cajab gelisay oo dadka inuu ka sarreeyo ayuu isku arkay oo kibirsan yahy fakhasafa allahu bihi larda dhulka ilahay la jaray fahuwa yatajaljalu fiiha ila yowmi alqiyaama ah, naftiisa cajab gelisay waxaan aniga ragnimadeedaan ku helay xoolahaygaan ku helay cilmigayga iyo ku helay inamaa uutiitu calaa cilmin cindii wey cilmiba iyo aqoon ku helay buu yidhi waa isqaadqaaday dhulkaa lala gooyey waa qof cilmi wax ku heli kara mar ilaahay amarkiisa iyo idankiisa iyo qadaridiisa iyo raxmaddiisa lagu nooliya wax lagu helaa oo wax lagu helaaye ma aha qofka inuu asaga iscajabgeliyo wey xadaana maxamed bnu raaficin qala xadaana cabdrazaq ahbarana macmar can amaam bn munabbihin qaal hada ma xadaana abu hurayra can rasuuli اlahi sala اllah alay slam fadakara axaadiia minha waa saxiifadii saxiifatu hamaam can abi hurayra la yihahda dakara minha waxbuu ka sheegay wuxuu yidhi waqaal fadakara xadii minha waxaa kamid ah, qaala rasuulu اllah nabiga calayi salam baa wuxuu yidhi baynama rajulu nin yatabahtaru fii burudayni uma dakara bimili xadiidkan hore wax lamida ayuu sheegay oo mutaabaca weeyaan laakiin qaasiro wey tanna qaasiro wey abu hurayra baa laskugu imaan labada sanad marka intaas <clears throat> sheekha labaadoo muqiila ah iyo sanadka sheekha labaad cabdirasaaq is mutaabaceynaya midka mid walbaba wuxuu tirsaday laba darajo qaal xaddaana abubakr bin abi shayba xaddaana cafaan bin muslim bin safaar xaddaana xamaad bin salamata can haabit bin nasim albunani can abi raaficin mawla rasuulilah abiiraafici saa'iq miyaadi can abi hurayrata radi allah canhu qaal samictu rasuul allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu leh ina arajula miman kaana qablakum inuu naga horrey ummadii naga horreeyey yatabakhtaru fii xullatin isku joog buu ku xarigay kibray oo ku shaafeertamay uma dakara bimidli xadiiiihim kuwa hore xadiidkoodoo kaluu sheegay abu raafic baa haddana abu hurayre ka warinaya sida uu hamaama riwaayada hore oga warinayay acraj uu taa kasii horraysa oga warinayay gidi waa mutaabacaad qaasiraad ah ma aha mutaabacadii taamadeed baabu fii darxi khaatami dahab fargashiga dahabkaa in la tuuro tuuridii la tuuray qofka yacanii dahab farta gashada oo la yidhahdo waa xaaraan iska dhaaf inuu iska xooro oo una sii qabin xadaana cubaydullahi bn mucaadi xadaana abi xadaana shucba can qataada can nadar bn anasin can bashiir bn nahiig can abi hurayra can nabi sal sl anhu nabigu nahaa can khaatima dahab fargashi dahaba ragga inay xidhaan waa xaaraan xaaraannimada waxa usii dheer malcuun wey hadduu u qasto lacanad baa ku dhacdo haween buu shabahay waxadaanaa moxamed bn muana wibn bashaar qaala xadaana mxamed bn jacfar xadaana shacb bn hada isnaad wfii xadiiثi muana qaala samictu nadr bn anas qala xadaana mxamed bn sahl tamimi xadaana ibn abi maryam akhbarana mxamed bn jacfar akhbarana ibrahim bn cuqba can kurey mawla bn cabaas can cabdilahi bn cabaasin radi allah canhum ana rasuul allah nabiga calayh salaam ra'aa khaataman fargashi min dahabin dahaba yuu nabigu wuxuu ku arkay fii yadi rajuli nin gacantiisa nin baaba qabaaba fargashi dahaba fanazacahu waa ka siibay fadaraxahu waa ka tuuray suldada soo maarti waa sulda ayi shaksin saa ma yeeli karo qof kasta oo shacabka ka mida ah, qof kale intuu ku arko gacantiisa laaco ka siibo kama tuuri karo shay xumaanoo uu samaynayo xoog ma isticmaali karo xoog markay timaado iyo takhyiiru lmunkari bilyaddi in munkarka gacanta lagu suuliyo waa masale dowladeed waa masale awood dowlad iyo sulbo u baahan nabiguna calayhi salaam qaa'idka ummadda weeye isaga iyo wixii markaasi qiyaadada wadoo dhanba suldadii ja'a alamiiru abu hureyre waa kii lahaa marka suldaa loo baahan yahay li'annahu fitna ka dhalan haddaad munkarka tira gacan baan ku suulinayaa dee adigana waa lagu wasuuri waa lagu tumayaa ama dhibaata ka dhici karta marka fain tastadic u guur afka ka hadal fabilisaanihi carabka ayaad ka hadlaysaa fanazacahu fadaraaxa waa ka tuuray wa qaala markaasuu nabigu haddana hadal raaciyo wuxuu yidhi yacmidu ay yacmidu ma qastaya axadukum axadkiin ilaa jamratin dhuxul min naari naara miyuu u qastaayaa fayajcaluha uu gelinaya fii yaddi gacadiis bima yauulu ilayhi baa layidhahdaa bima yauulu ilayhi kaanamaa yujarjiru yani waa ka soo maray man shariba eh, imaaa dahab inamaa yujirjiru fii badni naara jahannam nacam in aladiina yaakuluuna amwaala yatama duma inmaa yaakuluuna fii buduuni naara marka bimaa ya'uulu ilayh haddow qofkaa naar buu gacanta gashan doonaa faqiila lirajuli markuu ka tuura nabiga iskaga tegey qiila lirajuli ninkii waxaa lagu yidhi bacdamaa dahaba rasuulu ullah nabiga calai salaam markuu ka tegey kadib khud khaatamaka soo qaada fargashigaada inaad adiga xegato unbaa laguu diidaye intafic bihi intifaacso waad garan kartaa haweenkaad siin kartaahe qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya xirsu saxaaba fii mutaabacati rasuul waixtiraamihim lahu nabiga say u ixtiraami jireen saxaabada nabiga calayi salaam hadalkii nabiga laa soo qaadan maayo wallahi baan ku dhaartay inaan laa aakhuduhu abada aanan fargashigaasi meesha u dhaafaynin oon soo qaadanaynin walxaal qad daraxahu uu tuuray rasuulullahi sala allah aleh wasalam wixii oo nabiga uu tuuray inaan soo qaado loogama yaaba buu yidhi maca daalika way u bannaanayd ogow inuu intuu soo qaato uu gadashadiisa haweenka inay xidhaan lama diidin waxaa la diiday xirashadii weeye laga reebay isagana waa laga turayoo zajrigii unbay ahayd laakiin intifaaci waa loo ogolaa intifaaci cumuumkii adiladii kale ayaad ku tusaya laakiin isagu wuxuu ku sii dadaalay soo nabigaba muuna tuurin khalaas aniga marka ah. qaala xadaana yaxya bnu yaxya tamiimi wamaxamed bnu rumxi qaala ahbarana laytxaw xadaanii qutayba xadaana qutayba bnu saciid adana layt can naafic can cabdullahi bn cumar an rasuula allah nabiga alayh salaam isطalca wuxuu samaystay nabiga calayhi الsalaau wasalaam cabdulahi marka laska ilaaqay ibn mascuud buu ku dhici jira lakiin siyaaqa hadda ibn cabaas baa soo maray mascuudna waa dhici kartaa dhib maleh dhibna kuma hayso saxaabada nabiga alay salaam magacyahooda kulluhum cuduul ana rasuula allah nabiga calayhi salaam istalaca wuxuu sameeyey oo samaystay khaataman fargashi min dahabin dahaba ayuu samaystay fa kaana yajcalu wuxuu yeeli jiray fasahu inta dhalaalaysaa waxaa la dhahaa fas markii fargashiga la sameeyo inta yare dhalaali ee dhexda ku jirta yaa fas la yidhaahdaa jacala fasahu wuxuu yeelay dhalaalkiisa fii baatini kafi sacabka xaggiisa baatinka ah sida dadku ay yeelaan ee bannaanka kasoo bixiyaan maahee hoos buu nabigu mariyey oo ujeeddo kale oo khatmi iyo in muhoori laga dhigtay waxba uu samaysanaye nabigu isku quruxin kale ujeeddadiisuma ahaynba in marka xaggan lasoo mariya ilaalinta ku fiican fii baatini kafihi idaa labisahu markuu xidho xaggan uu soo marin jiray bucadka ah fasanaca annaasu dadkina waa samaysteen fargashiyo dahaba uma inahu nabigu jalasa wuxuu ku fadhiistay calaa mimbari mimbarkii fanazacahu waa iska siiba dadkoo arkaaya faqaala wuxuu yidhi innii kuntu waxaan ahaa hadda ka hor albasu ki xidha haada alkhaatimi fargashiga maalkhaatami fargashigan xidhan jiray wa ajcalu fasahu faskiisana min daakhilin xagga gudaha yeeli jiray faramaa biha bihi waa tuuray dadkoo arkaaya uma qaala wuxuu yidhi wallahi baan ku dhaartay laa albasu inaan xidhanaynin abadan weligeeoo dama xidhan mahayo fanabada annaasu dadkii baa wara xooray khawaatimahum fargashiyahoodii walafdu alxadiidi liyaxyaa yaxyaa xadiidka lafdigiisa iska yaya binu yaxya tamiimi marka dadka hortooda inaad wixii qofka u aan wanaagsaneen uu ku muujiyo oo uu yidhahdo ani waan ka tegey idinkuna ka taga taasaa waxaa weeyaan adcaa lilqabuul inay aqbalaan oo ka tagaan saasaa u sii dhow xadaana abubakr bn abi shayba xadaana muxamed bn bishrin xaw xadaanii zuhayr bnu xarbi xadaana yaxya bnu saciidin xa waxadaana ibnu muana xadaana khaalid bnu xaariin xa waxadaana sahd bnu cuثmaan qaal xadaana cqba bnu khaalid kulhum can cubaydillah can naaficin can ibni cumar can nabiy sal slam bi hada alxadii fi khaatami dahab ku saabsan wazaada fi xadiidi cuqba bn khaalid wajacalahu fi yadi lyumna gacanta midigtuuna nabiga gashan jiray oo gelin jiray bidixdana waa noo imaan doontaa fargashiga iyo saacadaha iyo midig iyo bidix labada waa kugu bannaan tahay qala waxadaanii axmed bnu cabda qala xadaana cabdulwaalihim xadaana ayub xaw xadaana muxamed bn isxaaq almusayibi xadaana anas yani bnu ciyaadin can musa bn cuqbaxa waxadaana muxamed bn cabaadin xadaana xaatim xaw xadaana haaruun اlayli qaala xadaana ibnu wahbin kulluhum can usama jamiicatahum dhammaantood can naafic can ibni cumar can inabi sal slam fi xaatima dahab farkashigii dahabkii masaladeedii naxwi xadiidi leyl buu ku raacay baabu wuxuu ku saabsan yahay labsu nebiy nabiga xidhashadiisa khaataman fargashi min waraqin fida uu xidhay naqshow waxaa ku xardhanee lagu qorayna muxamadun rasuululahi ay tahay walabsulkhulafaa khulafadii ka dambaysay ee madaxdii ka dambaysay lahu nabiga khulafadiisay ahayd afartaha xirashadiisii min bacdii gadaashiisii ay xidheen fargashigaasi fidada ee manquushka ah arrintaas ka hadlayaan fidada waa la ogolaya ragga way xidhan karaan fidada maaska iyo waxyaalaha noocaasa laakiin dahabkaa loo diiday xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana cabdullahi bnu numayr can cubaydillaahi xaa waxadaana ibnu numayr xadaana abi xadaana cubaydullahi can naafic can ibni cumara qaal itakhada rasuulu llahi sala allah aleh wasalam khaataman fargashin min waraqin fidaa ayuu nabigu samaystay fa kaana fii yaddii gacantiisu ku jiri jiray waa qabi jiray uma kaana fii yaddi abibakar markuu nabiga dhintayna abubakar baa kala wareegay ila nabiga lama dhexlaynin fargashigana khatmi iyo mahoori buu ahaa oo rasmiyaadka waxyaalaha ofashilka ee dowladda ayaa loo isticmaali jiray abubakar baa ku wareegay booskii uma kaana fii yaddi cumara cumar gacantiisii haddana ku jiri jirtay markuu abubakar dhintay oo khaliif noqday uma kaana fii yaddi cumaana cumaan gacantiisii ku dambaysay xataa waqaca waa ka dhacday minhum min cumaan fii biiri ariis ceelkaas biiro ariis la yidhahday kaga dhacday qofkii kaga dhacday kaga siibatayna mucaaqiib waa imaan doonaa laakiin cumaan baa haya mucaaqiibbuu ku dhiibay isagay kaga dhacday naqshuhu waxaa ku qoraa muxamadun rasuulu ullah marka waa mahoori waa shaabad bay ahaan jirtay shaabaddana waxaa la rabaa qofka shaabaddan ay ka soo jeeda magaciisana waa la rabaa hadduu mas-uul yahay ama laqab iyo munaasabo hayana waa inay ku qoran tahay marka nabiga magaciisii iyo sifadiisii iyo xilkii ilaahay uu siiyey oo ah rasuulullaahi ayaa ku qoran warqadaha marka uu qoraaye u diraayo gaaladii iyo madaxdii ayuu ugu dhufan jiray qaala ibnu numayr xataa waqaca fii biirin ceel bay ku dhacday walam yaqul minhu cumaan bay ka dhacday muuna dhihin mubaasharatanna cumaan kama dhicin waan arki doonaa xadaana abubakr bn abi shayba wacamru naaqid wmuxamed bn cabaad wbn abi cumar walafdi labi bakr qaluu xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can ayuuba ibn muسى can naafic can ibn cumara qaal itakada الnabiyu salى الlah alيه wasalam wuxuu samaystay khaataman fargashi min dahabin aw khaatiman min dahabin dahab ka samaysan uma alqaah waa iska tuuray markii la xarimay uma اtakhada khaataman fargashi ama khaatiman min waraqin fida ayuu samaystay wanaqasha fiih wuxuu ku qoro ku xardhay muxamadun rasuul oo muxamed oo sadara iyo rasuul oo sadara iyo allah oo sadara saasay ahayd wa qaala nabigu wuxuu yidhi laa yanqush yuuna qoranna ku xardhanin axadun qofna calaa naqshi khaatimi haada fargashigeegan oo kale waxa ku qoranoo kale qofna aynu ku qoranin oo inaad fargashinkaas ka samaysa maxamedun rasuula ku qorato ilaa yowmi alqiyama ma bannaana mar walba ma banaana rasmiyaadkii nabiga calayh salaam weeyaan lama ogolo in la samaysto la foojargareeyo wa kaana idaa labisahu markuu nabigu xidha wuxuu ahaa jacala fasah faskiisa iyo meesha khatmiga ee dhalaalaysa mima yali badna kafihi sacabka baadinkiisii calaa cashcab xaggeedu soo marin jiray wahuwa aladii saqada waa midkii ka dhacay min mucayqiib mucayqiib oo khaadimkii cumaan binu cafaan ahaa fii biiri ariis ceelkii ariis kaga dhacay ceelkaasoo kaga dhacay khaadimkii cumaan wey ee cumaanka laftirkiisa markaa ma haynin marka ceelka hadduu kaga dhacay ceelkii baa leeyi war halla raadiyo waa khaatimtii nabiga ee khulafada ay soo wada martay raadiyaa la yidhi waa la raadiyey si walba intii la yeelay ayaa la soo saari waayey bay ku dhuntay asheekh alcuthaymiin raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay waxaan soo gaaray ceelkii ariis oo agtiisa intay dad becshiro iyo wax samaystaanoo fargashiyo oon qiimo badan ba lahayn oo iska raqiisahoo aad maarata qiimo daran oo lacag yar lagu gadanaya deena xujayna ayay dhahayaan naga gata oo ceelkii kaas khaatamta nabiga ku jirtay idinkana ku rida ayay dhahayaan buu yidhi markii dambena ceelkii waa la baabi'iyey qaala almusanifu raximah اllah xadaana yaxya bnu yaxya wkhalaf bnu hishaam wabu rabic alcataki kulhm can xamaad qala yaxya akhbarana xamaad bnu zayd can cabdilcaziz bn suhayb can anas bn malik ana nabiy sala allah alay wasalam itakada khaataman fida fargashi fiduu samaystay wanaqasha fiihi muxamedun rasuullah buu ku qoray wa qaala linaas dadka wuxuu ku yidhi inii itakadtu khaataman fida fargashi fidaa samaystay waad samaysan kartaan fidada wanaqashtu fiihi waxaansan ku qortay muxamedun rasuulullah falaa yanqush axadun calaa naqshihi naqshiga muxamedun rasuulullah lagu qoray qofna ynu ku qoranin maxaa yeele waxaa imaanaysaa ikhtilaaq iyo inay isku khaldanto warqadihii nabiga ka soo baxaayey iyo dadkii kale samaysta iyaguna inay ku shaabadaystaan oo deena meeshaasi u imaado taswiir iyo wax feega tana laga baqayaa waxadana axmed bnu xambal ishaybani wa abubakr bin abi shayba wazuhayr bnu xarb qaaluu waxay dhheen xadaanaa ismaaciil camuna ibnu culaya can cabdilcaziiz bni suhaybin can anas bni maalikin can nabiy sala allah aleh wasalam walam yadkur fi lxadiidi ma sheegin muxamedun rasuulullah kuwa sheegay baa saxa marka ziyaadada wata qaala baabu wuxuu ku saabsan yahay fii itikaadi nabiyi sal slam nabiga inuu samaystay khaatiman lamaa araada markuu doonay buu samaystay an yaktuba ila alcajam waxaan carab ahaynba cajam la dhahaa inuu madaxdii iyo boqorradii xilligaa jiray cajamkaa inuu warqado dacwaa u gudbiyo ila meel walba nabiga ma mari karo rasaa'il buu marka bilaabay nabigu inuu qoro oo madaxdii xilligaa joogay nin walbaba warqaduu gaarsiiya diinta ugu yeedhayo waa hadyii nabiga calayhi salaam in madaxda iyo dadka adduunka madaxda ka ah boqorrada iyo warqado la gaarsiiyo oo afkay fahmaya wax loogu qoro oo la gaarsiiyo ama qof u turjuma loogu dhiibo arrintaas ayada waa fiican tahay xadana mxamed bn muana wmashaar qaala ibn muana xadana maxamed bn jacfar xadana shucba qaala samictu qataada yuxadidu can anas bni malikin qaal lama araada rasuulu llahi sala allah aleh wasalam nabigu markuu doono an yaktuba inuu u qoro ila ruum dowladdii iyo boqortooyadii reer yurub ee hiriqle iyo nimanka la yidhaahdo qayaasirada madaxda ay ka ahaayeen inuu warqad u qoro shaamna way haysan jireen dhulkaasi ilaa qustandiiniya caasimadoodii bay ahayd markuu damca warqad u qoro nabiga calayh salaam qaala wuxuu yidhi saxaabigu qaaluu saxaabadii taqaanay madaxda iyo boqortooyada iyo dhaqankooda yaqaana waxay dhaheen innahum laa yaqra'uun nimankaa madaxda warqadda u qoraysa mama akhriyaan kitaaban warqad ma akhriyaan ilaa makhtuuman inay shaabadaysan tahay mahoori iyo khatmi inay leedahay mooyeene warqad iska socoto oo furan oo aan rasmi ahayn maba akhriyaanba ah, masbalada iyo daawila waxay ku tuuraan meelaha maarata qashanqubkay ku tuuraan kaaba akhrin maayaan laakiin markii arkaa warqadda rasmi inay tahay markaasaa madmuunkeediiy macnaheeda la fiirinaya qaala fatakhada rasuuluullah arrinkaa darteed buu nabigu wuxuu samaystay khaataman fargashi min fidatin fidlaa buu nabigu samaystay calayhi salaatu wasalaam kaannii andur buu leeyahay anas binu maalik inaan arkaadii moodaa maantadan ilaa bayaadii cadideedii fii yaddi rasuulillaah gacanta nabiga iyadoo ku jirta sala allahu aleh waali wasalam naqshuu waxaa ku qoraa muxamadun rasuululah oo tusaysaa muxamed inuu yahay magaciisu rasuululahina inay sifadiisa tahay calayh salaam iyo mansalkiisa xadaana maxamed bn muhanna qaala xadaana mucaad bnu hishaam qaala xadaanii abi can qataada can anasin ana nabiya sal allah aleh wasalam nabiy allahi sala allah aleh ali wasalam kaana wuxuu ahaa araada wuxuu doonay an yaktuba inuu qoro ila alcajab dadkii aan carabta ahayn carabta isfahmaya jaziirada mana kala dhadheera cajabtii buu u dabcay inuu warqadu qoro wax awooda weynna carabta mayna lahaynba raggaa kibre ee dhulka weyn ku fadhiya ee dowladnimada iyo boqortooyada ku fadhiya ayuu nabigu rabaa inuu risaaladii gaarsiiyo faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama madaxda iyo boqortooyadana laa yaqbaluuna ma aqbalaan mana akhriyaan ilaa kitaaban calayhi khaatamun kitaab fargashi iyo khaatamle mooyeen eh, muxuu aha khaatamleh shaabad ahaan bay u ahayd fargashigu faistanaca wuxuu samaystay nabiga calayhi salaatu wasalaam khaataman min fida qaal kaanii anduru ilaa bayaadihi xadidiisa fii yadihi gacanta nabiga iyadoo ku jirta ina arkaada moodaa suu u xifdiyey ee maskaxdiisa weli oga sii muuqato xadaana nasr bn caliy aljahdami xadaana nuux bnu qays can akhiihi khaalid bnu qays can qataada bni dicaama can anas bni malikin ana اnabiya sala اllah alيه wasalam araada an yaktuba ilaa kisra boqorkii faris iyo wakaysara boqorkii reer rum iyo wanajaashi boqorkii reer xabashi inuu warqado u qoro diin iyo dacwo uu yeelaayo tacaalow ilaa kalimatin sawaayin baynana wa baynakum kaalaya kelimadan aan u simannahay ee tawxiidka ah an laa nacbuda ila allah tanuu rabaan badalka inuu gaarhsiiyo faqiila waxaa la yidhi innahum laa yaqbaluuna kitaaban qoraal iyo warqad socota maba akhriyaan ilaa bikhaatamin inay fargash ile khaatam iyo mahoori leedahay mooyeen fasaaqa rasuulu lahi sal slam khaataman fargashii buu samaystay xaggana ku qoran xalaqatu fida wareegeedana ay fidno tahay wanaqasha fiihi wuxuu ku xardho faski ku qoray muxamadun rasuulullah ayuu ku qoray ah, waa masab iyo magac iyo mahoori wax ku qoran wixii ugu ficlaa ugu qiimo badnaa ugu qaalisanaa ugu sarreeyey wey muxamadun rasuulullah ayaa ku qoran baabun fii darxi alkhawaatimi khawaatimta iyo fargashiyaha in la tuuro ayuu ku saabsan yahay ta la tuuraayo waa soo ogaaneen dahabka weeye ama riwaayadan soo socota fidada fiihi nadar wa waham xadaanii abu cimraan maxamed bnu jacfar bnu ziyaad ahbaranaa ibraahim yani ibnu sacd can ibni shihaab azuhri can anas bni malik annahu absara fii yadi rasuuli ilah gacanta nabiga wuxuu ku arkay khaataman min waraqin ofirso fargashi fida ah waa tii la ogolaa yowman maalin waaxidan hal maalin buu ku arkay qaala fasanaca annaas dadkii waxay samaysteen alkhawaatima min waraq fargashiyo laga sameeyey fida falabasuuhu way soo wada xidheen fadaraxa nabiyu nabiga calayh salaam baa tuuray khaataman fargashi buu nabigu tuuray khaataman fargashigiisii fidada aha buu leeyahay fadaraxa annaas dadkii waxay tuureen khawaatimahum fargashiyahoodii bay tuureen marka xadiidka sooma artid fidadii baa la tuuray buu leeyahay waa wahm min ibnu shihaab imaamka cadiimka ah moxamed binu muslim azuhri ah ayuu wahmigaas ka ahaaday fidla meahen waxay la tuuray middii dahabkeedu midda la tuuray ama fidlada samaysta laakiin muxamadun rasuullah ku qoran inaa la yidhi marka riwaayada ayadaa waxaa ku sugan mukhaalafa liiqaat ayay khilaafsan tahay waxaad ka qaadanaysaa qof aan nabi ahayn macsuum ma aha imaam kastaba ahaadee qaala xadaanii moxamed bn cabdillahi bni numayr xadaana ruux bn cubaada ahbarana ibn jurayd ahbarani ziyad can ibni shihaab ahbarah ana anas bni malik ahbarah annahu ra'aa wuxuu arkay fii yadi rasuuli nabiga calayh salaam khaataman fargashi min waraqin fidaa yowman maalin waaxidan uma ina naas dadkii baa isdarabuu waxay garaacdeen oy samaysteen alkhawaatima min fida ayaa la hagaajistay falabisuuha way xidheen fadaraxa nabiyu nabiga calayh salaam iska tuur khaatamahu fargashigiisa fadaraxa naasu khawaatimahum bay tuureen waa tii dahabka waxa la tuuray fida maaha riwaayatu fida wahmu min ibni shihaab raximah اllahu tacaala xadaana cqba bn mukaram alcami xadaana abu caasim anabiil anabiil bn makladin can ibn jurayjin bihada isnaadi milah xadiidkaa hore mutaabaco weeyaan ibnu juraydkaasaa laiskugu imaday ruux binu cubaadu mutaabicinaya abu caasim baabun fii khaatami lwaraqi fasuhu xabashiyun fargashi fiddo laga sameeyey waraqu waa fiddada waxa gudaha loo geliyey ee faska ee dhalaalayana laga dhigay xabashiyun ee xajaran xabashiy xajar dhagax xabashi ah oo xabashida lagu sameeyo xabashiga loola jeeda halkaasaa loo geliyey xaddaana yaxya bn ayub xaddaana cabdullahi bn wahab ilmasri qala akhbarana yunas bn yaziid can ibni shihaab xadana anas bn malikin qaal kaana khaatamu rasuuli lahi sal slam min waraqin fida ay ahayd wa kaana fasuu faskiisuna xabashiyan buu ahaa ee xajaran xabashiyan dhagax xabashi loo nisbeeyey lisawaadihi madowgiisa waa la yidhi isagaa xaggaasaa lagu soo sameeyey xadana cuثman bn abi shayb wcabaad bn muusa qaala xadana طalxa bnu yaxya wahuw ansaariyu uma zuraqiy ka sii ahaa can yunus ibnu yaziid can ibni shihaab zuhri can anas bni maalikin radi allahu canhu ana rasuula allah nabiga calayh salaam labisa wuxuu xidhay khaatama fidatin fargashi fidaa fii yamiinihi midigtuu geliyey fiihi fasun baa ku jira xabashiyun loo nisbeeyey kaana yajcalu fasahu intaad alaalaysa wuxuu marin jiray mima yaali kafa xagga dubcadka iyo sacabka ayuu soo marin jiray waxadaanii suhayl bnu xarbi xadaana ismaaciil bnu abi uwaysin xadaanii sulaymaan bnu bilaal can yunis bnu yaziidin bi hada lisnaan mil xadiid alxa bnu dalxa binu yaxya xadiidkiisii hadda aan soo marinay ee uu ka warinayay yunas binu yaziid ninka mutaabacinaya sulaymaan binu bilaal wey baabun wuxuu ku saabsan yahay fii lubsi alkhaatami fi lkinsari min alyad fargashiga in la geliyo faryarada faryarada in la geliyo khaatamka khaatamka in la geliyo min alyadi gacanta faryaradaa la gelinaya liannahu faraha intooda kale waxbaa lagu qabtaa ama waxbaa ku ku qabatay ama way kaa jabi kartaa fanyaradiisa iyadoo awood ma laho gees iska taagantaha waa loo tulay waxadaana abubakr bn khalaad albaahili xadaana cabdiraxmaan bn mahdiy xadaana xamaad bn salma can haabit ibn aslam can anasin qaal kaana khaatamu nabiy fargashiga nabiga calayhi salaatu wasalam waxay ahayd fii hadihi middan wa ashaara ila alkhinsari min yadihi yusra wuxuu ishaaray khinsarta khinsarta waa midda binsarta ku xigta minsartana waa midda ku xigta wasdada wasdadana sabaabada sabaabadana ibhaam shantaa farood magacahaasay leeyihiin waa faryaro iyo faadumo iyo fardhaxo iyo farmurugsate iyo suurgamash wey shantaa farood weeyaan faruhu marka fartaa yar ee faryarada la yihahda waxaa la dhaha khinsar tan ku xigtana binsar ayaa la yidhahdaa tanuu gelin jiray wa ashaara ila khinsari min lyusra axad ardada ka mid ah iska halmaamay ardadeenna ka mid ahoo xanuunsan ee asra in loo duceeyo marka intaanaan ah mar labaad halmaamin ilaahay subxaana wa tacala waxaan uga baryaynaa inuu caafiyo ilaw caafi ilaw xanuun ka qaad ilaw cajiska ka qaad ilaw caafimaad ugu bedel qofkii xanuunsan muslimiinta dhammaan ilaah noo caafi dahuurun laa ba'sa calayhim in sha allah sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed daayib maa tii kitaabka lagu dhammaynaayo daayib baabunahi waxaa la iska reebay can itakadumi fargashi fil wustaa fardhaxada iyo walatii midda taliyaha ku xigta fardhaxada iyo farbuugsatada in fargashiga la geliyo manhiyo canhu wey raggaa laga hadlaya haweenku farahoodo dhan way gelin karaan qala xadaثna mxamed bn cabdiلlah bn numer وabu kurayb jamiica can ibni idriis cabdالlahi bn idriis alawdi walafdi abi kurayb xadaثna ibnu idriis cabdالlahi qaala samictu caasim ibn kurayb baan maqlay can abi burdata can caliyin radi الlah canhu qaal nahaaniyi can الnabiya nabiga calayh salaam baa iga reebay an ajcala inaan yeelo khaatamii fargashigae fii hadihi middan oo allatii midda taliyaha la xidhiidha lam yadri caasim ma garanin fii ayi intayn labada farood midii uu sheegay haadihiida hore tee ku dhacaysaa maxagga waxaa laga soo bilaabay mxuu binsarta mise midda wusladaa laga bilaabay haadihi walatii taliha ila middan mxuu ahaa uh, iyo uh, sabaabada labadaba waa isku xigaane wanahaanii can lubsi alqasiyi xariirta nooc ka mida wa can juluusin cala almayaaiir dharka mayaaiirta la yidhaahdo mawaaiir urjuwaanu mayaaiir waa oo xarqad ah oo wax lagu cubay oo dharka xarqadda aan xariir ay tahay bari dhowr wey xariir hadday tahay lama ogol waan soo marray xalay qaala fa ama alqisiyu qasiyu qasigu fa hiyaabun waa dhar mudallaca ay mushabbaca xariiran dhar xariir laga dharjiye yuutaa biha laga keeno min masr oo shaam laga keeno fiiha shibhu kada saa u eg shibhu waxay u eg tahay kada ay mudallaca ayay u eg tahay shibhu kada sheekh aethoobi maxamed eh, sheekh annaga sheekh moxamed alharari isagoo fiiha shibhu kada ee shibhu utruj utruj utrujadana waxaa wey limabeelada yani sidaasoo kale aho midabkaas leh meeluu ka keenay inuu aqaan waxa laga yaaba inuu meel kale ka soo keenay raximahullah laakiin hadda waxaa weeye washaan fiiha shibhu kada sidaasay u eg tahay siday marka ma muuqato ma muballacada loo celin mise utruj baa loo celinaya wa ama almayaaiir mayaaiirtu fa shayun waa shay kaana tajcaluhu الnisaa'u haweenkay u samayn jireen libucuulatihinna raggooda calaraxli kooraha faraskaay u saari jireen kalqadaa'i filurjuwaan sijaayadaha guduudan oo kale urjuwaanku waa alxumra guduudka wey markay xariirtaa la diidan yahay xaddaana ibn abi cumar xaddaana sufyaan an caasim ibn kulayb can ibnin liabi muusa abi muusa alashcari uu dhalay abu burdi baa laga yaaba caamir qaala samictu caliya maa maqlay fadakara hada alxadii can nabi sal binaxwi xaddaana ibn almuhana wabashaar qala xaddaana moxamed bnu jacfar xaddaana shucba can caasim ibn kulayb qaala samictu ababurda waka ababurdahaas waa ibnu liabi muusa camr baa la dhaha bin abi musa alashcali qaala samictu cali bn abi aaliba maqlo qaala yidhi nahaa ow nahaani nabigu wuxuu iga reebay ama dadkao dhan ka reebay can nabiy calayh salaatu wasalaam hadakan dhax waa soo marray xadaana yaxya bnu yaxya aqbarana abu lakhwas salaam bnu sulaym alxanafi can caasim bni kulayb can abi burdata caamir bn abi muusa qaala qaala caliyun cali baa wuxuu yidhi nahaanii rasuulu ullah nabiga calayh salam baa wuxuu iga reebay an atakhatama inaan dahab khaatib ka dhigto oo fargashi ka dhigto fii isbiciiha farteeda haadihi tana inaan geliyo waa fardhaxada iyo awhaadiya midan falamrugsatana labadaa lama geliyo faawmaha ilalwustaa fardhaxadii wuxuu ishaaray walatii taliha midda ku xigtay aan soo marray caasim ibnu kuleyb inuu ka shakiyey baabu maa jaa'a fi linticaal kabagashiga walistiktaar badsashada min annicaali kabaha la badsado ree baadiye ama safar ku lugaynaya haddaa tahay meel xunbay kabaha kaaga go'i karaane badso kabaha yuuna geedka ku dirima filkinka kabala'aan lama socon karo istixbaabi lufsunnicaali waa fii macnahu waa dala baabaystay waxaad ogtihiin waktigii waa isbedelay hadda waa xalay caawo kasii darayba hal saac ee goormaan bilownay toban daqiiqa miya marka taqriiban dee waa un konton daqiiqa labadii sac meelahaasay noqonaysaa marka saha la ogaado waktiga markuu yaraado waa ina xoogo ku dardaro wallah aclam bilah towfiq sala allah wasalam ala nabiyina moxamed